bismillahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta horarka goorahan oo kale ayaad ka maqasheen raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale wacan saaxiibyaal waa isniin taarikhdu ku beegan labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka falanqaynta haddii aad la yaraahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya magaalada laascaanood xalay mar kale waxaa ka qarxay dagaal khasaare geystay wararkii u dambeeyey magaaladaas iyo dagaalkaas ayaan idiin haynaa dowladda soomaaliyana waxa ay waxaa loogu baaqay in shacabka muqdisho ay ka maareyso ciidankii lagu soo tababaray dalka eritereya kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dilal isxigay ka geystay caasimadda dalka maamulka degmada jowharna waxa uu dignin adag u diray dad ay tuhunsan yihiin maamulkaas inay la shaqeeyaan ururka al-shabaab qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya maamulka jubbaland waxa uu sheegay in gobolka jubbada hoose ay ka bilaabeen howlgal xoogan oo ballaaran oo ka dhan ah ururka al-shabaab kaas oo maamulka jubbaland ay ku doonayaan in al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga arrimiyaan deegaanada ay ka joogaan maamulka jubbaland qodobadaas iyo dabcan waxay nagu soo kordho ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka xubintii kalamaana qeyb ayay ka tahaye u diyaar garooba falanqeynta wararka shaqana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waawul iyo maydha matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bid maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa maamul dowladnimo maka maarantaa nabad baa macaane maka maarantaa ummad yahay midnimo maka maarantaa maamul dowladnimo maka maarantaa nabad baa macaane naane maka maaranta isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliye midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliye gelikais qabsada madhabtayda siman mas-uulow shacbiga ma daafuraha barnaamijka falanqeynta wararka ah ee aan ku bilaabnay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaan ku bilaabeyna magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xalay mar kale waxaa ka qarxay dagaal xoogan dagaalkaasi waxaa u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka ee hubeysan iyo kuwa somalilan dagaalku waxaa lagu soo waramayaa in khasaare kala duwan uu geystay dagaal toos ah ayaana dhacay weli waxaa la maqlayaa rasaas culus oo isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya webiyaal ayaa kusoo hoobtay xaafado kamid a ah laascanood dhaawacyo kala duwan iyo tiro dhimasho ayaa jirta afar labaatanka saac ee u dambeeyana dad dhaawacyo kala duwan qaba ayaa lasoo gaarsiiyey muqdisho kuwaasoo la gaarsiiyey qaar kamid a ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho dadka deegaanku waxa ay soo wariyeen in xaaladda laascaanood iminka cabsi xoogan ay ka jirto shacabkii ugu badnaa laascaanoodna toddobaadyadii lasoo dhaafay magaaladaas ayay ka carareen iyagoo naftooda ka badbaadinaya weerarada halkaasi ka taagan ama diriirta xoogan ee udhexeysa ciidanka somalilan iyo kuwa ee dadka deegaanka wixii war kusoo kordho barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaad leh ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal muqdisho ayaan markan kusoo noqonaynaa dowladda soomaaliya waxaa loogu baaqay in shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada dalka ay ka xakameyso ciidamada eritereya lagu soo tababaray kuwaas oo magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay dilal bareer ah iyo falal kale ka geystay caasimada dalka ee magaalada muqdisho qaar ka mid a ah ciidankii lagu soo tababaray dalka eritereya ee qeyb ayaa iminka lagu soo warramaya inay qeyb ka noqdeen durbadiiba amni darada caasimadda ka taagan waxaana lasoo warinayaa dhacdooyin isxigxigay oo ay muqdisho ka geysteen maalintii shalay ay ahayd markii ay dileen muwaadin soomaaliyeed oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo jaamacadaha ku yaala muqdisho wax ka barta degmada howlwadaag ayuu dilkaasi ka dhacay shalay gelinkii dambe galabnimadii xamroweyne waxa ay isla ciidankaasi askar ka tirsan ay ku dhaawaceen nin darawal ahaa oo gaadiidka caasiga ah kaxeynayay horena waxaa u jirtay isla dilal caynkan oo kale ah oo ay ka geysteen magaalada muqdisho ciidankan eriteria lagu soo tababaray haddaba qaar ka mid a ah shacabka muqdisho oo cabasho ka ah arrintan waa kuwan maalin kasta afar iyo labaatan saac bawdkaan ku jirnaa marka maalin kasta cabadaa ridaaya jidkay ku socdaan bagaga ka kale ku soo socdaan bagaga ka kale ku socba tuutay qaba shashali mootay ku saaran wax laga celsha waa weyn wax laga noogu yimaada waa weyn waxa maalinsa dhacay lagu jiraa biyaha lama gadan karo oo jaadka lama gadan karo oo dukaanka lama gadan karo waa la kadeedeen wixii islaano madax wey waxaa naga celiyeen waxa wixii madax oo keesadaa naga celiyeen nimankan argagaxsan oo waxay ka cabsaneen aanan aqoonujinka bursaha meel yaroo jaama hadday galaan dadka layha ha laga qabto ama baabuur diyaarada ah oo baala leh hows u sameeya xasasha meel yaroo jaam uma adkaysan karaan markay jaam arkaan dadkii xabad ku dilaaya wax ka ceshaana wax ka celinaana ma lahan xasan shiikh xasan shiikh kadarow naqday xasan shiikh kadarow naqday kadare waddanka waa gubaha dadka waa la layha marka ciidanka anaga may hubka noo wataan mase annagayna difaacayaan xasan sheekh maxamuud taasaan weydiiyaa annaga may shacabka may nabadgelyada ka shaqeeyaan mase annagayna weeraraasana dilaan waxaan ka codsaynaa askarta waxdiisa waa askarta dawladda waaye maalin walba kuwaasaa dadka xaysu kayna dhaamaan shalay iskasiinay meeqa mootole ku dhimata korneyl macow oo ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha amniga dalka horena uga soo shaqeeyay hay-adaha ammaanka dalka ayaa waxa uu dowladda soomaaliya ku eedeeyay inay mas-uul ka tahay in ciidankan dadka soomaaliyeed ama shacabka ku dhaqan muqdisho ay gumaadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu aada dusha kaga tuuray wuxuu sidoo kale uu eedeeyey taliska ciidanka xooga dalka waxa uu sidoo kale uu eedeeyey wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale waxa uu aada u jeediyey wasaaradda maaliyadda ma haystaan ayuu yihi maaliyad ku filan mushaar ku filan dhaqaalo ku filan oo ay akhlaaqdooda ay ku saxaan si ay baahida iyo carcarka ay qabaan ay uga bogsadaan ayuu yidhi waxaana uu baaq u jeediyey madaxweynaha dalka iyo taliska ee ciidamada kala duwan si arrimaha dadkan ku shaqada leh ay u xakameeyaan isagoo ugu baaqay in loo baahan yahay in si deg dega ah loo xakameeyo askarta eritrea laga keenay iyo guud ahaanba askarta soomaaliyeed ee xamar ku sugan ee shacabka soomaaliyeed waxyeelaya wiilashii laga keenay eritreana iyagoo cagacad oo dacas qaba oo asadan oo hubaysan ay dadka muxu qamaam ay ku yihiin waxa ugu wacan waxa waxawaay mas-uuliyad darada dowladda wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qorshaha xun ee maaragtay lagu boobayo inta yaroo hantida oo maaragtay loogu talala rabo in lagu maareeyo canshuuraha laga qaado magaalada muqdisho lagu maareeyo amniga iyo xasiloonida ummadeed waaba la kala qaatayba waa la kala qaybsaday wiilashan iyagoo cadaad cagacaday banaanka jooga kal horena waxaa loo sheegay beenaa loo sheegay oo waxaa lagu geeyey been ayaa lagu geeyey eritrea sidaa ogeed ayaa loo soo ciqaabay marka mas-uuliyin darada hadda jirto waxay ka imaanaysaa waa taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo wiilashaasu kusoo soo daynaya waddada iyagoo hubaysan waxay in qorshe loo sameeyo oo dad mas-uuliyiina meesha ay ka howlgalaan oo saraakiisha hore oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxaa la hanuuniyo la wacdiyo oo maaragtay loo sheegama disbliinka la baro oo muxuaha dhaqankii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo lahay la baro hadda kii eritrea waxay yaqaaneen oo mooryaannimadaha ayay yaqaaneen jabhadaynta dagaalkaas waa waxa lasoo baray marka waxaa loo baahan yahay in wasaaradda gaashaandhigga iyo dib ueegid ay ku samayso amaba madaxweynaha tallaabo uu ka qaado maxay ciidankan oo habqanka oo hubaysan oo cagaha cad oo dacashka ay kaga yimaadeen eritrea magaalada ku dhex maraayo oo dadka dilay marka taasi waxa waa inuu madaxweynaha oo tallaabo ka qaado waaye mas-uuliyaddana waxaa qaadanaya muxuaha taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuaha mas uuliyaddiisi gabay maanta keliya waxay geysteen ilaa iyo dhowr fal dembiyeed oo dilal iyo dhaawacyo iyo dhac sida ay sheegeen dadka qaar ay ku jiraan sidee wax looga qaban karaa way way geysanayaan wiilashaan way caraysan yihiin adeer way caraysan yihiin wiilashaan wiilashaani waxa waaye waxaa kolka horena maxaa musiibo ayuu kaga tegay farmaajo iyo fahad yaasiin iyagaa qoray wasaaradda gaashaandhigga muxuuaha qorshe ka yimid ma uusan ahayn waa tii oo muxuu ahay taliyay odawaa uu dhahay anigu waxba kama ogi markuu baarlamaanka geeyey musiibadaani waxaa kaga tegay dalka waa fahad yaasiin iyo farmaajo wiilashaani beenaa loo sheegay qadaraa laydiin wadaahaa liiri kadibna afar sannadood ayay meeshaas qaab ay maaragtay ay kusoo mareen marka waxaa loo baahnay haddeertaan inuu madaxweynaha oo dad dad gooniyo oo mxua ciidannimada yaqaano oo odayaal ayaa meesha joogaan in wiilasha lagu mashquuliyo daryeelkooda iyo muxuu ahay la siiyo muxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa iyo iyo jiif wanaagsan iyo cunto wanaagsan in la siiyo laakiin isagoo hubaysano magaalada soo baxa marka waxay noqonaysaa in nabad sugidii iyo boliiska iyaga isku dhacaan marka dagaal labaad ayaa shacabka dhexdiisa ka bilaabanaya haddii arrintan aan la xakamayn annagoo banaanka joogna ayaa sidaa aan u aragnaa dhibaatada ay maarata ka imaan karta ciidankan faraha badan oo eritrea laga keenay sababta ay maarata dowladdu u arki la-adahay maxay tahay wasiir kasta wuxuu ku mashquulsan yahay inuu meesha ka dukaanaysto oo dhaqaale ka sameeyo kii horeba uu muxua lacag uu ka aruursaday maalin kastaa kalamaan noogu sheegtaan iyo dadka muxuaha jilaayaasha ay sheegaan siday u dhaqmaan dowladda ay u dhaqanto waa mas-uuliyad darro ayaa meesha ka jirta mas-uuliyad darradaasna waa inuu ra-iisul wasaaraha si dhaqsaa usoo farageliyo oo ula xisaabtamo wasiirka gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sida wiilashaan ay u maareeyaan iyagaa laga rabaa laakiinse way dileen iyo dad ay soo baxeen iyo dadkay dhacayaan iyo dowladdina ay ka aamusan tahay marka dambe iyagii nabad sugidaas ku dhacay iyaga iyo booliiskii aa isku dhacaya waayo booliiskii inuu ammaanka sugou rabaa iyagoo tobaneeyaha hubaysanay joogaan waaba hal unugoo dagaalami karo oo hubaysan oo rasaas haysto kaasi wuxuu ahaa korneyl macow oo ka faallooda arrimaha amniga dalka ciidamadii eritrea laga keenay ee muqdisho ka geystay falalka isixigay amni darada ah, iyo waxyeelada shacabka muqdisho ay gaarsiiyeen ayuu ugu baaqayay dowladda soomaaliya in arrintaasi ay wax ka qabtaan markana jowhar ayaan aadaynayay maamulka degmada jowhar wuxuu digniin adag uu diray dad la tuhunsan yahay in si qarsoodi ah ay ula shaqeeyaan ururka al-shabaab guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ku sugan degmada jowhar ayaa dadkaasi baaq u diray guud ahaan shacabka ku dhaqan degmada jowhar wuxuuna ugu baaqay in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka degmada jowhar degmada jowar inay fadhiga ka kacaan ay uga kacaan fadhiga dhexdooda wixii ku jiro iyo wixii gudahooda soo galo inay ka war hayaan ee waxaan ka rabnaa inaad runta sheegtiin haddaan dhahno balaayada ilaahu balaayada nagahay annaan faraqa ku hayna ilaahay maan dhagraynaa ilaahay miyaan been sheegi karnaa gurigayna ninkooya haddaan dhahno ilaah balaayada naga dhaqaaji haddaan dhahno ilaahay maa balaaya naga dhaqaajaayo guryahaynabu koidow haane waxaan rabnaa inaan runta isu sheegno inaan si xorriyada u noolaano annaga iyo nimankaas waxa naga dhexeeyo oon isku haysanno waraa xorriyad u noolaanna iyo u noolaamaysiin wa waxaan rabnaa degmada jowhar ninna kuma qarsoomi kariyo miina dhigaayo ninna kuma qarsoomi kariyo busoolo dadku dilaayo waxaa ku qarihaya waa dadka joogo dadka joogo waxaan rabnaa xaqiiqda in laga soo sheego qofka gurigeeda lagu arko ama qofka gurigeeda ku qarisana mas-uuliyadda beri idaa qaadayso waayahay dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe weli waxaad degeysanaysaan barnamijka falanqeynta wararka waayahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqeynta wararka markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laagsidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene dowladduna shantay kula jirtaa shidan colaadeede shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley aryahangoolo mukhoraa shabaab shacabku shab dheene waaga maqaayi baad fadhida horaa waxaa loo yidhi nimoo shantaa la kaareebi sharci ma kaareebayo war shab kusii oo shalalax ku sii wargooyin waxaa la yidhi aan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa war shinsi male haween shaashle iyo shiikh ninkii dilaye shanta waa in lagu suuliyaa sharafi waa taas waxaa la yidhi shidda kama baxaan aadmigu iyo filimo shayddaane inaguna shabaax lagu dhintiyo shiishka maabaran warxmeda waxaa kaloo la yidhi shabaabow dhibkaad geysataa daaray shacabkiiye shiddadaad samaysuu khalqigu shuufayaa badiye rasaas buu raggii kuu shinshimay kugu shubayaaye adigii shar naga doonaya ee u shufdhiga baaska ka tagtay maxaa loo shib yidhi su'aal sharadi may oolin war kaloo la askari dawlad iyo shacab sarwadoo ma kala harno dagaalka shirkaan ku naha digtoonow shanta tiir islaamka iyo shaahidkeegaan kashiixa shidacad nugu abuurtee shartiina waa la baxdeen aryaadhaha had si wareeri ma waan la dhihin shayddaana waxuu sheegayo sharwadee sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwadee sharci dhowrima waxaan kaloo maqli jiray eh. shar iyo shayddaan la naar oo shiday shurugaa ku raac sharwada sheegii lawaae shabiya oo shamaalka tuma e eh. maymar waar wallaweynay waxaa la yidhi eh. shar gudban shayddaan xijaaban kalamaanay war ma haysiini shantii sanoo la soo dhaafay waa tii la yidhi waa laysku milmay akhyaari akhshaafa iska darantay wardab iyo baasiin baa isku darmay naga dhegaysa warka warmadad iyo dugaag baa isku darmay xitaa dolar dirham iyo diinaar a ah, hal borsa lagu wada qaaday war waxa kaa kuusana ma waxaasaa war maaqaa laydinla shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war weligiin kale maanay warka waa dhex gashaan sidaad waalan tihiine naw haddaba miirqa nagu nugu ogey war waaqraw xaaladii laascaanood xaggee marsiinaysaa war hawday muuse xabajoojinta owlahay waa ku baaqay odayaashiisu dira waana aryaadhaha laas aanood waa xasilantae idinku dab ha ka shidina wargooyin miyaa lahandaraabay ayaanka bulshada aanood aan wareegiley lahaye jaraana warmadayaga horta anigu maba ogeyne jamaahiirta caliyara sheega ma c b b ba war ragga khutuliyamka lagama ciideeyo war cabdikuusow weli c b b ma qarashaa ku socda investiment waaye war axmedow dirham iyo diinaar iyo dollar in boorso lagu wada qaaday haddeer kii kuu sheegay maaha abwaanguura guriga hooyooyinka ha ka baxo war jamaahiirtu ma isku raaceen war abaarta dhacday saddex kunoo facebooka shaqlaa noqdeen waayaan noo commenti noo sheer noo leeg wiliba war xabiibu malaayiinkiina lagu wareeriyey ma waxaasay ahaayeen war kalemaanay warmoogaa tihiine fursado badanaa bannaan dowladdan waxqabadkeediina weli waa dihan yaho lama sheeg sheegin war fursad kalamaan laga sheegay bannaanaan mayso anaa oge adigu hadda ha kashiifina gruub noo samee warna layska quutay dad kalenay ku filantaho waa laga faa'iidaysane xariif ka mid ahay hogaamiyaashii c b b oo hadda qurbaha ku wareersan wuxuu yidhi waayo waxaa ii muuqata fursado badan oo la dayacay sababtoo ah dawladdan muddo ka yar toban bilood ugu yaraan labaatan qabad oo kiiba konton habeen laga hadli lahaa ayay samaysay cid sheeg sheegtay iyo kuwa qoray iyo kuwa muuqaal ka sameeyey kuwa sii shargareeyey iyo kuwa loof iyo layg saaray midna ma leh wuxuuna yidhi dagaalkii shabaab ee muddo toban sano ugu adkaayaa lala galay meelo badan oo ilaa iyo shan iyo toban sannona aan dawlad arag waa laga saaray mana helin sidii la rabay cid u sheegta midda labaad imaam muqdisho lagu qabtay oo waxaa la caddeeyey in shabaab khawaariij yihiin dawladdana laga faa'iidaysto inta ay howlgalka waddo ayadana cid bumbuunisa ma helin qodobka saddexaad xidhiirka dawladda iyo beesha caalamka iyo xidhiirka dawladda iyo maamul goboleedyada intuba waa hagaageen madaxweynaha keliyahana yidhaah soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahe ee guulahaas qaran cid sheegsheegta ma helin mana la dhihin waa markii u horraysay oo dawladda soomaaliyeed ay labada garbood ku wadato beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qodobka afaraad maamulka hawada soomaaliya waxaa loo aqoonsaday nambar wan iyo meeshii ugu sarraysay inay gaartay mana la dhihin sharafkii iyo dowladnimadii oo la soo celiyey qodobka shanaad shan sano kadib waxaa muqdisho lagu qabtay shirar heer gobol iyo heer caalami ah oo weliba madaxweynayaasha dalalka shisheeye wasiirro loo diray inay elboorka ka soo dhoweeyaan mana la helin cid tiri qabka dowladnimada iyo maqaamkii caasimadeenna eh. aa la soo celiyey qodobka lixaad eh. dembiile kastoo cid dila eh. iyadoona la daaha inaa tiirka la soo istaajiyaa mana helin cid tidhaahda caddaaladdii soo noolaatay cabdikuuso <laughs> allaa ilaahe boosa jugaysatay war cabdikuuso warkaaga waxaan u fahmay geel annagaa lahayn cid ku fahamtuu waayey warwarkaa higa dhex gelinine dowladdan intay jirtay xitaa koobkii afrika soddon sane aynaan arkin waatii la soo qaaday war cabdikuusow naga jooji waa markii ugu horraysay kuma jiri karne waar anugu waaba dawaq aryaa cabdikuuso waa kufahanoo boosaad bannaysa haysaah qodob kale hanoo sheegina meehaad rabta sheego war abdikuus weli boolay baan dhiminaayey ciidankii elektriyi ku maqnaayoo la keenay war c b si bibida meeshaasoo kale waxay dhihi lahaayeen nooleeye war cabdikuus qodobada hadduu sii wada wuxuu odhan doonaa waa markii ugu horraysay ay madaxweyne furinta tago war war laydiinma sii wadi kara gebagabadii qabiilkii wuxuu yidhi dawladda intaasoo howl ah oo aanna soo koobi karin qabatay ma akin cid dhahaysa hogaamiyaha ruuxiga xabiibulmalaayiin aabbihii qarannimada dawladnimada hogaamiyaha daacadda ah nadaadihii horay u soco astaanta qaranka iyo wax kaloo ka badanoo mudnaay aryaa cabdi kuusow samigay cabdullana waxa uu yidhi waa heertay hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar waa hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar war kalemaana wax laidiima sheegi karo hal saac baa ka soo wareegtay markaan warka idin bilaabay war adigu gocoshada iska dhaafa hadda noo sheega dad waxays aga aryaa limaan war sugino waran ma sugaa la war sugay caqli kuma jir jira waxaa la yidhi dargaal kalaa soo baxoo xarakadii la shaqaynayey hayehee meeqo qaraxaan fududeeyo uu yidhi xaraka goormaa u dambaysay khawaariijta maa tiraahdi magaciisa afgarashada ma sheegeen waa soo baxile maaldhahaa ma dhammaahaayo mea iika ilaahay baari waayo qudhuwaa qudhumaa ilmo geesariyaan war kalemaanay weli waa na dhex yaacaysaane sargaal la yidhahda cabdicasiis xuseen nuur oo kuliyadda tababarka jaallasiyaad ka shaqaynaya sida maxkamaddu sheegtay oo ciidamo tababari jiray ayaa la ogaaday inuu warbixinta saraakiisha iyo ciidamada shabaab la wadaagi jiray arrooya kaasardadoo tababaraha la goobo war horaa loo yidhi eh. been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa marka shabaab inay u basaasaan may ka barahayaan war calaa kulli xaal rtay rtiga weysaanqaadkiisuu yeeshaa eh. ardayna macallinkiisa inuu ku daydo waa ku qasban yahay eh. ninkaan xidig loo ahaa gaashaanla sarana waa xirtaa la yidhi kadib markuu kashifmayna hal xidig baa loo reebay inuu sharci u leeyahay la ogaado taas markuu ka xanaaqayna shabaab inuu la shaqeeyu bilaabo aryaa jeegaba xilka muggi layga qaadaan shaqada bilaabo uu yidhi warorta si gaara kii xilka laga qaado in lala socdaan qabaa war shabaabkaba haddii la cirib tiro yuu la shaqaynaya arnimo yahwdad lama aamine eh. saraakiisha hanala ka fiiriyo horta shabaab iyo shayddaankuba eh. maxay carada uga faa'iidaystaan waar wallaweyne madaxweyne xasan shiikhu afrika la hadlay wuxuu yidhi eh. shabaab waa cidhib tiraynaa afrikana nabad noqon maysa inta argagixisa jirto haddaydan nagu garab istaaginna idinkunbaa eedi doona wargooyin war ma haysaane madaxweyne alsayid axmed madoobe wuxuu yidhi shabaab waan la dagaalamayaa wadani ma og yahay war wilyam ruutu xasan sheekh kulmay wuxuu yidhi kenya wil kontinue to support eh. a stable and peaceful Somalia eh. for the benefit of its people and the East Africa region. Aryaa Kenya bariis kama rabna warkaas nagala tag. War Cabdillo peaceful lagu yiri. Aryaanaha Kenya bariid yar iyo mid fuula midna kama rabno. Warshadii jawaarma la sameeyey. War salaadiin maalmahan shir burco uga socday oo go'aamo soo saaray waxay dhaheen eh. laas caanood wixii ka dhacay qalad iyo gaf bay ahaayeen xadgudub aan la aqbali karinna way ahaayeen mas-uuliyaddana waxaa qaadaya muuse biixi kamana midnihin ergada loo dirayo ascaano waa reer burco muuse waa kaa miyay yidhaahdeen war burco cadaalad haddii la rabo loo qaban maayo muuse bixi warkooda sababtoo ah hadda ka hor waa kuwii yidhi doorashaha xisbiyadu heshiis ku ahayn deegaanadeenna lama keeni karo aryaa careesoo war ma haysada muuse suudi marow shalay ka warramayo aqalka sare wuxuu yidhi magaaladaanan u dooda looma ooyaanka waar horta wallaweynay markaan madaxweynaha somalilan muuse bixi sheegno maxaa muuse suudi u daba dhigtaan waryo tookan abood aryaana ma caayi kartid muuse kucaaya abow abow ow ku yidhi joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii falanqeynta wararka oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno haddii aa la nabadgelyo